alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennan waa dersigii labaad oo ka mid ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi asaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu اluulaa fadlu abi bakrin asidiiq radia allahu canhu wa ahluh alqisatu luulaa qisada koowaad oo ka mid ah lixdan iyo afartii qiso oo kitaabka ku qornayd waxaa weeye fadlu abibakrin abuubakar fadligiisa ayay ka warramaysaa abuubakarkii as-sidiiqi ee runta badnaa radiallaahu canhu allah ka raali noqdee xaggiisa ilaahay ha ka raali noqde wa ahlihi abuubakar ehelkiisana fadligooda qayb ka mid a ayay qisadu sheegaysaa can caa-ishata waxaa laga wariyey radiallaahu canha sawji nebiyi nebiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaalat caaisha waxay tidhi lam acqil ma caqliyaysan oo ma garaadsan abawaya labadayda aabba kumaanan caqliyaysan qadtu weligay ilaa wal xaal humaa labadoodu yadiinaani ay ka diin dhiganayaan addiina diinta islaamka maahane caaisha waxay leedahay markii aan caqliyaystay oo aan geed ka leexday oo aan wax kala gartay aabbaha iyo hooyadayba muslim bay ahaayeen bay tiri aabbaheed waa abuubakar hooyadeedna waa umurumaan waxaad dareemi kartaa marka abuubakar islaamnimadiisu inay wakhti hore ahayd kow xaaskiisa umurumaanna inay ahayd qof muslimad oo islaamnimadeedu horraysay labo caa-isha bey-ada ay ku soo kortay oo ku soo barbaartana inay ahayd bey-a iyo qoys muslin lam acqil marka saasay ula jeeda ma caqliyaysan oo kuma garaadsan oo wax ma kala garan abawaya labadayda aabbo qatu weligay ilaa wal xaal huma labadoodu yadiinaani ay ka diin dhiganayaan diina diinta islaamka maahani oo khaafid ayaa ku jira walam yamurra ma soo marin calaynaa dusheenna yowmun maalin ilaa ya'tiinaa wuu noo imaan jiray fiihi maalinkaa dhexdiisa rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi waaalihi wasalama darafay nahaari maalinka labadiisa gelin ayadaa sheegto waxay tidhi bukratan gelinka hore iyo wa cashiyatan gelinka dambe labadaasu midba mar noo imaan jiri weli makaa la joogaa nebiguna caaisha ma guursan sala allahu calayhi wasalam ayaduna waa ilmo yaroo da'yar laakiin intuusan nebigu caaisho guursan iyo xataa intaan rasuulkaba laga dhigin baa abuubakar iyo nebigu saaxiibbo ahaayeen sala allahu calayhi wasalama marka maka intii la joogay oo nebiga la dhibayey oo nebiga iyo saxaabadiisu dhibanaayeen gelinka horena mar buu guriga abubakar nebigu imaan jiray gelinka dambena mar buu imaanaya walam yamura ma soo marin calaynaa dusheenna nama soo marin ree abubakar haddaan nahay yowmun maalin ilaa yaatiinaa wuu noo imaanayay fiihi maalinkaa dhexdii rasuulullaahi ilaahi rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalama darafay nahaari maalinka labadiisa gelin bukratan gelinka hore iyo wa gelinka dambe falamaa goortii ubtuliya la imtixaamay almuslimuuna muslimiintii markii la imtixaamay muslimiintii markii la imtixaamay maxaa laga wadaa gaaladii ayaa dhibay aad bay u cadaadiyeen way jir dileen way shareenoo waxay ku go'doomiyeen reer bani haashim iyo reer banilmutalib meel gol ahoo jiro ahoo laab ah oo shicbu abi aalib la yidhaahdo meeshaas ayada ayaa lagu go'daamiyo lagu shareera markaasaa waxali lagama guursan karo wax looma guurin karo badeecay la yimaadeen lagama iibsan karo waxa innagu aan leennahay uma tegi karto go'doon iyo cunuqabatayn baa la saara dhibaatada noocaasi markay saxaabadii nebi moxamed la kulmeen kharaja wuu baxay abuubakrin abuubakar ayaa baxay muhaajiran xaalo uu yahay mid u socda naxwa ardi alxabashati ardulxabash xaggeeda xaalu yahay mid u socda magaaladii maka waa isaga tegey saxaabadii nebi moxamed oo ku horraysay oo ardulxabash aaday saxaabadaa inuu ka daba taga ayuu ku talagalay dadkaasuu marka rabaa inuu ka daba tago kharaja wuu baxay abuubakrin abuubakar muhaajiran xaaluu yahay mid hijroonaya oo u socda naxwa ardilxabashati ardulxabash xaggeeda xataa idaa balaqa markuu gaadhay waa dhulkaas yaman iyo elitariya iyo etoobiya qaybo ka mida iyo intaasoo dhan baa ardulxabash la isla oran jiray yaman qaybo ka mid a ah, xataa yaman oo dhan ma wada ahayn markaas ayada laakiin yaman qaybo ka mida weeye xataa idaa balaqa abubakar markuu gaadhay barkalkhimaad meesha barkulkhimaad loo yaqaan waa meel magaceed meel magaceed weeye meeshaasi shan habeen waxaa looga socdaa magaalada mako dhanka yaman bayna xigtaa dhanka yeman bay xigtaa maka qofka lugaynaya ka tagana shan habeen ayuu usii socdaa meeshaas ayadaa marka uu marayo laqiya waxaa la kulmay hu abuubakrin ibnu dakinati ninka ibnu daqina loo yaqaana ayaa la kulmay wa huwa ninkaasina al alqaarati oo ra-du shadan tahay ma aha qaarati wey alqaara sayidulqaarati qabiilada reer qaara la yidhaahdo ugaaskoodii weeyaan iyo oday dhaqameedkoodii alqaara waa qabiilo mashhuuroo caano la yaqaano waxayna gaashaan buur la ahayd ree bani zuhra oo quraysheed waxayna caan ku ahaayeenoo tusaale ahaan loogu soo qaadan jiray xagga shiishka iyo toogta markay wax tooganayaan qoyskaasi waxay caan ku ahaayeen nin ayaga ka midii ah, meeshii uu toogto inuusan la seerayn inuusan la gefin qolyahaasu marka wuxuu ahaa oday beeldaajiye fa wuxuu yidhi ninkii ibnu daqine ah ninka ibnu daqinaha ah ooday dhaqameedka ah waa nin gaal ah nin gaal ah weeye fa qaala wuxuu yidhi ayna xaggeebaad turiidu doonaysaa yaa abaa bakrin abuubakarow xaggee u socotaa fa qaala abuubakrin abuubakar baa wuxuu yidhi akhrajanii waxaa isoo saaray qowmii tolkay ree tolkay baa isoo saaray macnaha inaan magaalada isaga baxay sabab u noqdeen weey maaha inay gaari saaran yaho ayagu gaariga ay ku wadaan ama ay jiidayaan midna ma ahane waxay sabab u noqdeen inaan magaalada isaga cararo fa uriidu waxaan doonayaa an asiixa inaan lugeeyo iska socdo fil ardi dhulka dhexdiisa oo wa acbudda aan caabudo rabbii rabbigay waxaad u jeedaa abubakar ninka waraysanaya waa gaal abubakar cidda uu ka cararayna waa gaalo meesha uu u socdana awal baynu soo marnayo kharaja abu bakrin muhaajiran naxwa ardilxabash ardulxabash buu u socdaa ibnu daqina markuu waraystayna ardulxabash baan u socdaa kumuusan orana wuxuu ku yidhi an asiixa fil ardi dhulka ilaahay baan dhex socdaabi muu u sheegayo yidhahda ardulxabash baan u socdaa culimmadu waxay leeyihiin wuxuu abuubakar sidaa u sameeyaa laga yaabaa oo meesha u socda iyo ardulxabash uga qariyay ibnu daqina ibnu daqina waa nin gaal ah mar hadduu gaal yahay sirtaadana aad u sheegtid iyo meeshaad u socotid waxaa laga yaabaa inuu qolyihii kale inta la xidhiira yidhahda abubakar baa halkaa maraya ha la qabto oo dhib u geysto si arrinkaa uga badbaado buu wuxuu sameeyay sarbeeb dhulka ilaahay baan dhex marayaabiyu rabbigii baan caabudaya meeshoodana waa iska daynaya qaabkaasu marka uu u sameeya sidaas bay leeyihiin ayib qaala bnu dainati ibnu daqina wuxuu yidhi fa inna midlaka adiga oo kale abubakar ow adoo kale yaa abaa bakrin bakarow laa yakhruju ma baxo asagu iski isagama baxo walaa yukhraju lamana saaro oo lama tikhaantikiyo magaalada xoog lagagama saaro laa yakhruju walaa yukhraju waa laba macne laa yakhruju waxa weeye asagu iski magaalada ugama baxo kama daldoorsado ugama tago walaa yukhrajuna waxa weeye xoog iyo dirqis lagagama saaro iyo qori caaradi labadaa midna laguma saaro sidaasuu ku tilmaamay sabab innaka adugu abuubakarow tagsibu waxaa shaqaysaayoo bulshada aad ku dhex nooshahay u keentaa almacduuma waxyaalo fawaa'idoo ayagu aysan haysan oo la la'yahay macduum waa shay aan jirin waxyaalo ka maqan oo ayagu ay u baahan yihiin ayaad inta soo shaqaysi u keentaayo ay kaa faa'iidaan kow wa tasilu waxaad xidhiirisaa alraxima qaraabada iyo ehelka iyo raxinkana waad xidhiirisaa oo goys ma tihid labo wa taxmilu waxaad tunka u ridataay ood qaadaa alkalla waxyaalaha culayska ah ummadda markuu culays soo wajaho oo dhibaata timaado adaa qaybo badanoo ka mid a ah xalliyo oo tunka u rito waxaad tidhahdaa anaa mas-uuliyaddeeda qaadayo hawshaan la kacaya wa taqri waxaad soortaa oo marti qaadaa addayfa martida dadka martidaana waa marti soortaa wa tuciinu waxaad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa dhacdooyinkiisa shay xaqu mar kastoo dhacdadiisu ay timaaddo garab iyo waxaad u noqotaa hiil intaasuba waxay keenayaan abuubakarow aduguna idaan inaadan naga tegin reetolkaana aysan ku saarin mar hadday sidaa taho faa'iidadaa lagugu qabo fa ana anugu laka adiga waxaan kuu ahay jaarun anaad magantayda tahay haa jaarun waxaa weeye ay amnacu man yu'diika cid kasta oo ku dhibaysa anaa kaa difaacayo magantaydaa tahay abubakar wuxuu ku jiraa odayaashii mako oo caanka ahay oo la jeclaayo lacagta iyo hantidana ilaahay uu siiyey bulshada dhexdeedana magac ku lahaa intii islaamnimada ka horraysayba xataa sidaa ah dadkii daraagiska iyo khamrada iyo waxyaalaha cabbi jiray iyo zinadayana ma ahayn ruux dhowrsoon buu ahaa xataa qabla risaala deeqsinimadan iyo arrimaha gobonnimada iyo dunwanaaggana waa lahaa mar haddii laakiin maanta fikrad aad qaadatay iyo diin islaam oo aad gashay laguu dhibayo hadda wuxuu leeyahy anigu kula diin maahi laakiin mabda'aas waxaan ka soo horjeedaa inaad la baxdid oo la tagtid masaalixda caamkaha lagugu qabo fa ana jaarun laka marka anaa waxaan kuu ahay magan ruux ku badbaadinaya aniga weeyaan magantaydaata mar haddaan ku magan geliyey irjic noqo shan hameen meeshii laga soo socday buleeya ku noqo wacbud caabud rabbaka rabbigaana caabud xaggee ilaahay ku caabudaa bibaladika dhulkaagii maka ahaa ilaahay ku caabudaad ka soo baxday ha ka tegin joog asaga farajaca rajaca abuu bakrin wuu soo noqday abubakar fa rajaca abuu wuu soo noqday wartaxala waxaa soo rartay oo soo raacay macahu abuubakar la shirankiisa ibnu dakinati ninkii ibnu daqina ahaa abuubakar markuu noqday buu asna raaca waa la soo noqday fa taafa wuu wareegay ibnu daqinati ninkii ina dakina ahaa cashiyatan amin galab ah fii ashraafi qurayshin quraysh odayaal dhaqamoodkoodii iyo madaxdoodii ayuu ku wareegay waa qolyihii gaalada ahaa fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga inna abaabakrin abuubakar laa yakhruju ma baxo midluhu asagoo kale asagoo kale waddankiisa kama baxo ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisana kuma baxo walaa yukhraju lama saaro oo magaaladuu ku dhash nin laga cayriya ma aha sababtu waa maxay culimmadu waxay leeyihiin asagoo kale ma uu baxo nafci mutacadi oo ummadda u tilaabaya ayay ummaddu ku qabtaay oo ummaddaa dheefsanaysa marka inuu iska baxa maaha ninkaasoo kale ayaguna ruuxa noocaasoo kalea inay iska saaraan maahanoo hadde manfac bay ku qabaan sidaa awgeed bay maalikiyada qaybo ka mid ee ah xadiidkan iyo kuwa la midkaa ah waxay kala soo dhex baxeen ah qofka waxtarka ahoo bulshada iyo magaalada uu joogo waxtar ay ku qabaan calaf bay ku qabaan dhaqaale aqoon iyo cilmi bay ku qabaan gurmad iyo gargaar iyo bani aadantinimoay ku qabaan ruux waxtar leh waxtarkiisuna ummadda uu gaaraya magaalada uu joogo hadduu yidhaahda magaaladaa waan isaga baxayaa wax daruuro raajixo ku xambaartana aysan jirin loo suurtagelin maayo waxa le ma bixi karti cunaqabatayn baa lagu soo rogayaa bay maalkiyadu leeyihi ninkii marka ummadda waxtarkeeda oo ummadda u hiilinhaya sheikh umar oo masaajidkan u qalan yahay oo ummaddii khayrkan ay ku qabta maalikiya haduu yihahdo waa ka dhexbaxaya waxay leeyihiin may bartaada joog bay ku odhanayaan ma ogola ma loo suurtagelinayay leeyihiin arrinkaas sababtu waa maxay ummad baa ku intifaacaysa intifaaci baa ka go-aya hadduu ka tago waxaad u jeeddaa ibnu daqina wuxuu ku tilmaamay abuubakar shan waxyaalood buu ku tilmaama u fiirso shantaa waxyaalood waxaa weeye waxaan dadku haysan inuu u keeno qaraabadana uu xidhiiriyo waxyaalaha culayska ahoo bulshada soo wajahayna uu ka qayb qaatoo tunka u rito martiqaadkana uu ku wacan yahay xaqana uu garab istaago shantaa tilmaamood oo ibnu daqina uu ku tilmaamay abuubakar baan gaari doonaa khadiijo oo ku tilmaamaysa nebi moxamedna sala allah caleyh wasalam oo nebiga markii waxyiga lagu soo dejiyey oo malku jibriil uu ceejiyo uu yidhi iddadoo waa dhibaataysan ahaa waxay tidha maya wallaahna ilaahay ku hoojinaynin sabab intaanoo kale ku sheegtay shantii nebi maxamed uu ku tilmaanaa baa ibnu daqinana uu ku tilmaamay abuubakar taasaad waxaad ka faa'iidaysanaysaa abuubakar inuu ahaa ruux ku tilmaaman waxyaalaha wan wanaagsan iyo fadliga iyo kamaalka bani aadamka dhammaystirankiisa meel fiican inuu ka gaaray marka adoo kale lamana saaro asaguna iskama baxo quraysh buu la hadlayo wuxuu yidhi atukhrijuuna ma waxaad bixinaysaan rajulan nin yagsibu soo shaqeeya almacduuma wax la la'yahay maalan waxaad arkaysaa waxay leeyihiin alaab buu soo iibinayaa markuu alaabtu soo iibiyo araamishii iyo dadkii agoontahaa iyo fuqaradii iyo dadkii baahnaabuu wixii siinayaa marka marka wax la la'yahay buu keenaa wayasilu wuxuu xidhiiriyaa arraxima qaraabadana wuu xidhiiriyaa wayaxmilu wuxuu xambaaraay oo tunka u ridaa alkalla culayska wa huwa kallun calaa muulaah kalliga marka waa culays dadka culaabtu ay soo wajahday dadka ayagaahu hawshooda tawliya gacanta ku dhigaa wayaqrii ya-da waa la kordhigayaa wuxuu sooraa addayfa martida wa yuciinu wuxuu u kaalmeeyaayoo garab u noqdaa calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa dhacdooyinkiisa nawaa'ibu waa xawaadid waxaa dhici karta dhacda inay dhacdo wax kaqabadna u baahan iyo garab istaag wax xaqana ay tahay lambar wan buu ka noqonaya wuu garab istaagayaa ninka noocaasoo kalea miyaad saaraysaan buu yidhi intaa markuu sheegay oo ammaantaa iyo wanaaggaa uu ku sheegay xaggana horay aan u soo marray inuu yidhi fa ana laka jaarun anaad magantayda taho quraysh kaa magangelinaya falam takdib qurayshun falam takdib maysan celin qurayshun quraysh maysan diidin kadibka asalka waxaa loo yaqaanaa waa been laakiin hadda waxaa loola jeedaa falam eh, takdib qurayshun ay falam tarudda maysan ku radinoo kuma celin fii ammaani abi bakrin abuubakar ammaankii uu siiyey iyo magangelyadii uu siiyey qurayshu kuma diidina way ogolaata markuu haysanay yidhahso adigu magangelyo maad siinin bas waa kuu dayn falam takdib maysan celin qurayshun quraysh bijiwaari bni dakinati ninka ibnu daqino loo yaqaano magangelyadii abuubakar uu siiyey maysan ka diidinoo kuma celin jiwaar jiimka waa la hoos dhigayaa waxaa kaloo bannaan in la godo juwaar la yidhahdo juwaar wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen libni dakinati shuruud bay xirteen u fiirso soo magangelyo maadsin waa kuu daynay laakiin arrimahan ha fuliyo libni dakinati ibnu dakinay waxay ku yidhaahdeen halkaa waxaa qoran marra shadkaasi waa khalada iska tirtira mur weeye halkaas mur miimku waa godan yahay raaduna waa reeban mur amar abaabakrin abuubakar waxaad amartaa amar sii falyacbudhaa caabuda rabbahu rabbigii fii daarihi gurigiisa gudihiisa xataa bannaanka ma ah hadduu cibaadaysanayo oo asnaamtayadii ka tegay oo uu leeyahay ilaahay keligii baan caabudayaa gurigiisa gudihiisa cibaadadiisa lama soo dhaafi karo waa caqiidada in badanoo dadka wax ka khaldameen ay aaminsan yihiinoo ord masaajka la aad wax la yihahdaa jira war ka baq ku tiraahdo qof suuqa jooga wax ka khaldan waxa laga yaaba inuu ku yihahdo adeer meesha masaajid baa mooda or masaajka la aad marka waa khalad meel kasta munkarkaad ku zuulin macruufkaad dadka ugu sheegin khayrkaad ku samayn mur amar abaabakrin abaabakar falyacbudhaa caabuda rabbahu rabbigii fii daarihi gurigiisa gudihiisa falyusalliha tukada fiihaa daartiisa dhexdeeda walyaqra' ha akhriyo maa wixii shaaa uu doonana gurigiisa gudihiisa ha ku akhristo walaa yu'diinaa yuusan nugu dhibin bidaalika arrinkaas ma doonayna annaguye qur-aankan uu akhrinayo iyo salaadan uu tukanayo yuusan bannaanka noola soo bixinoo nugu dhibin qur-aanka ilahay dhibsanaya indhaaday markaasi haddana waxay leeyihin yuusan nugu dhibin oo noola imaan walaa yastaclin yuusan muujisan bihi asaga halkaa waxaa qoran walaa yastaclinu waa khata ayaduna nuunku waa reebanyaha ugu dambeeya walaa yastaclin yuusan muujisan bihi waxaan uu samaynayo xagee ku sameeya gurigiisa yuusan la soo dhaafin waa ashunku addi salaadaadu guriga gudaheeda qur-aan akhrisku guriga gudihiisa wax banaanka aad ula soo baxaa yaysan jirin sababtu maxay to ku diidaysaan fa innaa annagu naqshaa waxaan ka baqaynaa an yaftina inuu aafeeyoo fitneeyo nisaa'anaa dumarkeenna iyo wa abnaa'anaa carruurteenna abubakar muxuu u sheegayaa dumarkii carruurta waa qur-aan ilaah iyo towxiid iyo diin laakiin mar walba waxaad ogaataa fircoon oo nebi muuse ka digaya baa wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad ninka muusa waxaan ka baqayaa diintiinna saxdaad haysataan iyo dhaqankiinna inuu idinka bedelo ama dhulka uu fasaad keeno war nabi muuse waa nebi waa ahlu khayr wanaag buu ka shaqaynayaa waa maxay fircoono waxaa sheegaysid waxa asagu uu raba wixii ka soo horjeedu shar u yaqaanaa waa kuwan kuwaana waa isku mid gaaladu waxaan ka baqaynaa qur-aanka uu akhrinayo iyo waxa uu tugtukanayo iyo waxa uu sheegsheegayo abuubakar inuu dumarkii ciyaalka nooga fidneeyo waxaa isweydiin mudan maxaa dumarkii ciyaalka lagu maaga may yidhaahdaan waxaan ka baqaynaa inuuna fitneeyo dumarka iyo ciyaalku dadka waa ka qalbi jilcsan yihiin sidaa awgeed bay fitantana u dabacsan yihiin khayrkana u dabacsan yihiin waxaad u fiirsaan hadda madaarista qur-aanka waxa dhigta waa ayaga odayaal qur-aan dhigta nairobi ku aragtay masaajidkana laga yaaba xalaqaad dhowru inay ka jiraan qur-aan odayaashu ka dhigtaan dadka waaweyn bas laakiin haddii la madrase qur-aan baa la furahaya ama lacag ha noqoto ama fi sabiililahi ha noqoto waxa ugu badan oo ka faa'iidaysta waa dumarka iyo ciyaalka marka xagga hanuunka waa u dabacsan yihiin fitanka iyo mawjadahan iyo balaayooyinkan dhachayana sidoo kale waa u jilcsan yihiin fa wuxuu yidhi daalika arinkaas ayuu yidhi ibnu daqinata liabii bakrin abibakr ayuu intaa u sheegay ibnu daqina wuxuu ku yidhi abubakrow waa anigii horay kugu sheegay oo ku idhi magangelyaan ku siiyey qurayshna waa iga aqbashay intaasoo shuruudna waa u xihan tahay ogaalkeeda lahu maganteedana waa tahay laakiin yaan lagugu arkin meelaha bannaankaadoo qur-aan ku akhrinaya fa labisa abuu bakrin abuubakar baa ku nagaaday bidaalika arrinkaas muddo ayuu arrinkaa ku socday oo magangelyadii ibnu daqinana uu ku jiray gurigiisana qur-aanka ku akhrisanayay xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay fatxulbaariga muddada abuubakar magangelyada ibnu daqina uu ku jiray gurigiisana uu ku cibaadaysanayo qur-aanka ku akhrisanayo oo salaadda ku tukanayay inta ay dhammayd weli maana dul istaagin buu yidhi ma dhowr biloodba ma sanawaadba ma badan tahay ma yar tahay ma arag laakiin muddo unbuu meeshaa ku jiray muxuu samaynayaa abuubakar yacbudu wuxuu caabudaya rabbahu rabbigii xaggee fii daarihi gurigiisa gudihiisa bannaanka ma ula baxo shardi baa ka yaalla walaa yastaclinu walaa yastaclintii horeetay tan waa kala duwan yihiin tan godaalkeedu waa sax walaa yastaclinu muusan muujinayn bisalaatihi salaadiisa walaa yaqra'u qur ma akhrinayn fi kayri daarihi gurigiisa meelaan ahayn hadduu qur-aan akhrin gurigiisu ku akhrinay uma badaa waxaa u muuqday liabii bakrin abubakar baa waxay la noqoto u muuqatay maxaa maxaa u muuqday ra'yan hayra ra'yi lawal ra'yigii hore ra'yi aan ahayn inuu qaataa u la muqrux badnaatay oo maxay ah inuu salaada guriga gudihiisa ka daayo qur-aan waxaa gurigiisa gudihiisu ku tukan jiray soo ma ahayn inuu bannaanka baxo sidaasaa la qumanaatay qur banaanka iyo meelahaas kacbada iyo meelaha joogaan uu ku akhristo aashuunku adinimadana uu ka baxo ra'yigii hore marka ra'yi ka duwan baa la qurux badnaaday muxuu sameeyey awal waxayba ka baqayeenba qur-aanka banaanka yuusan ku akhrine fabtanaa wuxuuba dhistay masjidan masaajid masaajid buu taagayba ninkii la isku ogaa guriga gudihiisa qur-aanka ku akhriyo salaada ku tuko ha soo bixin guriga hortiisa wuxuu ka agleelo ka taagay masaajid fabtanaa wuxuu dhistay masjidan masaajid xaggee ka dhistay bi finaai daarihi gurigiisa hortiisa barxadda guriga barxadiisa hore ayuu masaajid ka dhistay finaa waa guriga hortiisa meesha ah wa kaana wuxuuna ahaa yusallii mid ku tukada fiihi masaajidkaa dhexdii wa yaqra-u wuu akhrin jiray alqur'aana qur'aanka halkaa maxay idiin qoran fa yanqadifu waxaa bukhaari ku qoran oo saxa fa yataqadafu ha fa yataqadafu oo meesha nuunka awaata ah fayata ee talka hala soxo khata madbuci weeyaan fayataqadafu waxaa isugu soo heeman jiro o isugu imaan jiray calayhi dushi taqadufka waxaa loo yaqaanaa xaafid ibnu xajar markuu fasirayo yasdaximuuna calayhi xataa yasquta bacduhum calaa bacdin markii qur-aanka uu masaajidka ka dhex aqrino cod wanaagsan oo qurux codkiisu quruxsan yahay oo qalbi jilcsan oo qur-aanka dhuuxo ku khushuucu ahaa qur'aankan aankan macaanoo quruxda badan oo la akhrinayo markay maqlaan hal mara meesha inta lagu soo heento lagu soo hoobto baa dadku isjiirayaan ciriir baa meesha ka dhacaya marka iyo jaam ayib fayataqadafu waxaa isugu soo ururi jiray calayhi dushiisa nisaa'u lmushrikiina ragga gaalada ah dumarkoodii iyo wa abnaa'uhum caruurtoodii soo waxay ka baqayeen maaha horay bay uga sii digeen labadaa qolo wahum ayagoo yacjabuuna la yaaban minhu abubakar waxa qofkaan uu akhrinayo qur-aanku wuxuu leeyahay saamayn cajiib ah ilaa dadka gaalada wakhtigaas ahaa intay qur'aanka dhegaysteen ay la yaabeen oo midkood uu yidhi waxaan la yaabay ka baqay qalbiga qur'aanku inuu kala jeexo marka saamayn gooniyuu leeyahay wayacjabuuna way la yaabayaan minhu waxuu akhrinayo wayanduruuna way eegayaan ilayhi abuubakar xaggiisa ayay fiirinayaan markaa wa kaana abuubakrin abuubakar wuxuu ahaa rajulan in bakkaa'an oohin badan bakkaa waa wasan mubaalaqa ay ku jirto facaalun ow mifcaalun ow facuulu fii karatin can faacilin badilu awsaanta mubaalaqada mid ka mida ah weyaan ay waxa weyaan kaiirulbukaa aad buu u ooyhin badnaa wa kaana abuubakrin abubakar wuxuu ahaa rajulan nin bakkaa'an oohin badan markuu quraanka aanka akhriyo saamayn buu qur-aanku ku yeelanaya laa yamliku mahanan jirin caynayhi labadiisa indhood idaa qara'a markuu akhrinayo alqur'aana qur'aanka mar kastuu qur-aanka akhrinayo indhihiisa ilinta ka socota inuu xakameeyo ma awoodi karo indhihiisa illina ka wada socota wa afraqa wa afzaca wuu argagax geliye oo cabsigeliya daalika arrinkaas abuubakar wuxuu ku cabsigeliya ashraafa qurayshin quraysh odayaashoodii iyo madaxdoodii oo min almushrikiina gaalada ka tirsan min almushrikiina maxaa loo leeyahay hadda odayaashii quraysheed oo islaam ka qaatay quraan abubakar uu akhrinaya ka argagixi maayaan oo ku farxayaan dadka marka qur-aanka dhibsanaya oo ka argagaxaya oo cabsida ka dareemaya waa ashraafu qurayshin quraysh odayaal dhaqameedkoodii oo min almushrikiina fa arsaluu waxay u cidireen ila bni dakinati ninkii ina dakinaaha ayay u cidireen ha yimaadaali ninkaasu shir deg degaa la iclaamiyey marka oo kulan ah in la isu yimaado wey faqadima wuu yimid calayhim dushooda ayuu usoo galay faqadima wuu usoo galay calayhim dushooda fa qaaluu waxay yidhahdeen waa lala xisaabtamayaaye innaa annagu qaanuunkii dowladda u yaallay buu khilaafay innaa annagu kunnaa waxaan ahayn ajarnaa kuwa magangelyo siiyey abaabakrin abuubakar bijiwaarika adiga magangelyada aad siisay sababkeedaana annaguna ku siina laakiin waxaan ku magangelinnay calaa an yacbuda inuu caabudo rabbahu rabbigii fii daarihi gurigiisa gudihiisana alle uu ku caabudo faqad jaawaza ninkii wuu dhaafay daalika arrinkaas alamtara soo dhaaf maqri jirta ninkii guri ku jirkii ka soo baxyey fabtanaa wuxuu dhistay masjidan masaajid buu wuxuu ka dhistay bifinaa'i daarihi gurigiisa hortiisa fa aclana wuxuu muujisto bannaanka soo dhigtay bisalaati salaaddii buu la jahray iyo walqiraa'ati akhrintii qur-aanka uu akhrinayay fiihi masaajidka ha masaajidka dhexdiisa waxaaba ka yeelahayaba qur-aan iyo salaad iyo khayr wa innaa anaguna qad khashiinaa waxaan ka cabsannay an yaftina inuu aafeeyo nisaa'anaa dumarkeenna iyo wa abnaa'anaa ciyaalkeenna fanhahu ka reeb ha hawshaa uu samaynayo u diid muxuu samaynayaa salaad buu tukanayaa qur-aanna waa akhrinayaa masaajidna waa dhis intaas gaaladu ma ogola raallina kama ah qaacidadaas qaado kuwii horey wakhtigaa joogayna ma ogolayn kuwii ka sii horreeyana ma ogolayn kuwa hadda joogaana ma ogola laakiin afka unbaa lagaa raaligelinaya marka fanhahu ka reeb arrinkaas ka jooji fa in axabba hadduu jeclaado an yaqtasira inuu ku ekaadoo ku gaabsado calaa an yacbuda inuu caabudo rabbahu rabbigii fii daarihi gurigiisa gudihiisana uu alle ku caabudo facala arrinkaas waa u bannaantahe wuu ha sameeyo wa in abaa hadduu diido ilaa an yuclina inuu muujisto maahane bidaalika arrinkaas oo uu salaadiisa iyo qur'aankiisa bannaanka inuu ula soo baxa maahane wax kale haduu diido fasal waxaad weydiisataa hu asaga fasal iyo fasal labaduba waa bannaan taha fasal waxaad weydiisaa huwa asaga an yarudda inuu celiyo ilayka xaggaaga dimmataka magangeliyadii aasiisay inuu kuu celiyo oo uu bannaanka ku soo dhaco oo birri ka maalin haddaannu wax u geysanno aadan noqonin nin la gacan dhaafay ee hawshu ay noqoto wax caadiyoo lagu kala tegey marka labadaasuu door u leeyahay inuu mid kuu celiyo magangelyadaadii waxaan rabnana aan ka samayno haddaan doonno aan xirna amaandillo iyo inuu shuruudii hore ku ekaado gurigiisa dhexdiisa aashun ku-adin u ahaado fa innaa annagu qad karihnaa waan kohanoo dhibsannay an nu nuunka waa la godayaa an nukhfiraka inaan ballankii aan isku ogeyn kaaga baxno ballanku muxuu ahaa abubakar anaa magangelye siiye sooma ahayn ayaguna waa yidhahdeen waa koo aqballa arrinkii sidaas ahaa intaan kuu gacan dhaafno ninkii aad magangelyada siisay adoo aan u celin uusan kuu celin ama adugu aadan ka ceshanin inaan si hoose dhib ugu geysanno arrinkaasaan diidanaho weli ehelnimaanu ilaalinaynaa dhaqan iyo caado aan lahayn baan ilaalinaynaa ninkaas marka warcad ha laga ilaaliyo walasnaa manihin muqiriina kuwa u sugayo u ogolaanaya liabibakrin abubakar alsticlaana inuu khayrka muujisto inuu salaada iyo qur'aanka iyo cibaadooyinka bannaanka la yimaado marna raalli kama nihin inaan adiga waxa weeyaan ballankaagii kaaga baxnana raalli kama nihin hawshu waxay ku suurtogeli kartaa oo keliya waa hal qodob gurigiisa ha ku noqdo hadduusan samaynaynin faraha kala bax qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fa ataa wuu yimid ibnu dainati ibnu daqina wuxuu u yimid ilaa abi bakrin abubakr buu u yimid fa qaala wuxuu yidhi ibnu daqina qad calimta abuubakrow waad ogtaha taada waa la kordhigayaa qad calimta waa mukhaaab abubakr buu la hadlayaa qad calimta abuubakarow waad og tahay alladii shaygii caaqadtu aan kuula heshiiyey laka adiga calayhi dushiisa caqdigu waa heshiis laba daraf iyo laba ruux ay wadagelayaan ama laba dhinac heshiisku marka muxuu ahaa gurigaaga joog nabadgelyo ku joog wax wax kuu geysanaya ma leh bulshadaas wixii hore a ku tari karto caadiga ahaa ku tar laakiin qur'aan iyo salaad iyo ilaah baan caabudahayaa iyo gurigaaga ha kugu ekaato bas bannaanka ha keeni laba marka abubakaroo mid soo gal fa imaa an taqtasira inaad ku kaaftoontoo ku gaabsatid calaa daalika ballankaa hore aan isku ogeyn dushiis wa imaa an tarjica inaad ii celisid ilaya xaggayga dimmatii magangelyadii aan ku siiya inaad ii celisid oo aad bannaanka ku soo dhacdid adiga qurayshna aan idiin kala dhexbaxo fa innii anugu laa uxibbu ma jecli an tasmaca inay maqasho al alcarabu carab inay maqasho annii aniga ukhfartu waxaa weeyaan in la iga baxay fii rajulinin ninkaasoo caqadtu aan magangelyo u guntay lahu ay liajliha asaga darti nin aan magangelyo siiyey oo magantayda ku jira inta la ii garab dhaafo gacantiisa gacantayda gacanaan ahayn macnaha inta la ii gacan dhaafo in dhib loo geystaayo waxay noqonaysaa sumcad xumo weliga ila jirta buy arrinkaasna ma jeclo dhagahaygu inay maqlaan marka niyoho ama sidii hore hawshu ha inoo ahaato ama bannaankaas aan kala marray ii celi dimadaydii abubakar marka waxaa isu feer yaalla inuu gurigiisii ku noqdo masaajidka ka tago masaajid buu dhisay sooma ahayn inuu isaga tago gurigiisi ku noqdo inuu ninkan magangelyadiisa diido oo faraha ka qaado ilaahina isu dhiibo asaga iyo qoraysh waxay doonay ha kala muteen labadaasaa isu tala marka laba laba arrinoo adag baa isu feer taalla dhan baa laakiin uu fiicanoo u sameeyey fa qaala abuu bakrin abuu bakar baa wuxuu yidhi fa innii anugu aruddu waan celinayaa ilayka xaggaaga jiwaaraka magangelyadaadii waan kuu celinayaa magangelyadii aad i siisay bannaankaasaan ka marayaa waa kuu celinayaa fasax baata oo waayahay yaa magan u noqonaysaa marka wa ardaa waxaan ku raalle ahay bijiwaari illaahi ilaahay magangelyadiisa allaan magan u ahay muu malaynaysaa ruux u ah waxaa lagu haystana diin ilaahay ay tahay ayaguna ay markhaati ka kaceen inuu yahay qaraabo xiriiriye deeqsi oo martida soora dadkana aan dulmin oo aan dhibin ilaahay magangelyadiisaas marka ku dayici maayo magangelyada ilaahay baan waxaan ku ahay buu yidhi mid ku kaftoon oo raalli ku ah weliba kuna kaaftoomayay casa qaalibahayo wajalla weynaaye wannebiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalama yowmaidin maalinkaas bimakata maka ayuu ku sugnaabay tircaysha nabigu maalinkaasna maku joogaa oo abubakar inta dhibkaanu haysta nebigu xaggee jiraa asna dhib kala haysta sidaasoo kale loo dhibaya loo cadaadinaya loo rafaadinaya fa qaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama lilmuslimiina muslimiintiibuu wuxuu ku yidhi innii aniga uriitu waxaa la i tusiyo oo manaam ahaan la igu tusiya daara hijratikum hijradiinna daarteedii iyo meeshaad meeshaan uga beddelan lahaydeen daata nakhlin meel geeda timira u saaxiib a naqli waa timir meel timir lahoo timir u saaxiiba ayaa manaan la igu tusiye bayna laabatayni laba dhagax shiilana u dhaxaysa oo madiinaa labada dhinac waxaa ka ah buuro yar yar oo dhagax shiilo oo dhawaxoodu madmadow yahay marka meel noocaas ah ayaa manaam la igu tusiiyey riyo inaad u bixi doontaan oo u hijiroon doontaan wa humaa laabataynku alxarataani weeye waa labada dhagax shiile ereygaas wahuma xarataani caa-ishana ma leh abuubakarna ma leh nebiguna ma leh waxaa iska leh imaamu zuhri waana tafsiir uu ku fasirayo bayna laabatayn laabatayn maxaa la yidhahdaa alxarataan waa meel dhagax shiilo ahoo labada dhinac ka xigta magaalada madiino dhagaxeedaa yaryar dhagax madmadow oo shilshilano madmadow dhagax noocaasay leedahay ayib fahaajara waxaa hijrooday man ruuxii haajara hijrooday qibala almadiinati madiina dhinaceeda ayuu u hijrooda qabla ma ah halkaas waa qibal jiha iyo dhinac weeye qibala almadiinati madiina dhinaceeda ayuu u hijrooda dadkii hijroonayey wa rajaca waxaa soo noqday <coughs> caamatu man dad badankoodii baa soo noqday kaana ahaa haajara mid u hijrooday biardi alxabashati ardulxabash dadkii u hijrooday ila almadiinati madiina ayay u soo noqdeen hadda abubakar ka hor baa waxaa hijrooday dad badan waxayna u hijroodeen ardulxabash markay maqleen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama magaaladii mako uu ku dhibanaa waxaa loo idmay saxaabadiisii inay hijroodaan oo ka tagaan oy madiine aadaan dadkii ardulxabash joogay qayb ka midii madiinay inta ku noqdeen oo madiino tageen bay haddana madiina waxaan ka wadaa mako markay ku noqdeen madiinay madiina maka markay tageen bay haddana ka hijroodeen waxay aadeen madiino qaybuna markay ayaan ardulxabash joogeen bay toos inta ardulxabash uga soo tageen bay madiino soo aadeen wa tajahaza wuu diyaargaroobay abuubakrin abuubakar ayaa diyaargaroobay abuubakar ayaa garoobay diyaargaroobay xageebuu isu diyaarinaya inuu hijraduu rabaa waa la fasaxay dadkii ardulxabash kuwii joogay iyo kuwii kaleba waxaa la yidhi madiina loo tilmaamo waxaad dareemaysaa abuubakar isagoo heli karay nolol qabow inuu isaga jiro qolyaha kufaaru qurayshtaha agtooda uu magac kaga weli kala haado gurigiisana salaadihiisana ku tukado qur-aankiisana ku akhristo buu inta taa diiday buu bannaanka ula soo baxay qur-aankiisii iyo dacwadii iyo diinta ilaah wuxuuna ku raali noqday ilaahay jiwaarkiisii iyo magangelyada ilaahay halkaasaad waxaad ka faa'iidaysanaysaa kow adoo shay ruqsaa heli kara shaygii ruqsadaha intaad isaga tegtid casiimo iyo go-aan inaad la imaan kartid oo meel adag aad qabsan kartid kow labo abubakar yaqiintiisu inay ahayd heer sare aad u sarraysa cabsi badan baa ku xeeran waa loo hanjabayaa waa la dilahayaa dad badan oo la laynayo arkaya dhibaatooyin badan baa ku kuwuxuu ku hareeraysan isagoo ba arkaya buu wuxuu yidhi ilaahay waxaan raalli ku ahay magangelyadiis wuu diyaargaroobay abubakar xaggee qibala almadiinati madiino dhinaceeda ayuu u diyaargaroobay ayib warajaca waxaa soo noqday faqaala wuxuu ku yidhi dhallahu asaga rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam calaa rislika tartiibtaada tartiibtaada riwaayada ibnu xibbaan baa waxay ahayd nebigu inuu yidhi isbir abuubakar oo ha adkayso u yara kaadi ha bixin fa innii aniga arjuu waxaan rajaynayaa nebigaa hadlaya sala allahu calayhi waalihi wasalama an yudana in la ii fasaxa lii aniga idinka waa laydiin ogolaaday inaad hijrootaan aniga laakiin weli fasax la layma siinoo bax lama odhan dhaqaaji oo isaga teg mako raja noocaasaan qabaya abuubakar sabaroo joog ha tegi fa qaala abuubakrin abuubakar baa wuxuu yidhi wahal tarjuu ma rajaynaysaa daalika arrinkaas biabii aabbahay anta adigu mafdiyun mid lagu furtaa tahay ruux aabbahay lagu furtaa taho aabbahay dhibkii ku dhici adiga dhibkii kugu dhici lahaa aabbahay ha ku dhicee oo aan kugu furanayaae ma rajaynaysaa ilaahay inuu kuu idma inaad tagtid qaala nebigu wuxuu yidhi nacam haa fa xabasa wuu xanibay abuubakrin abuubakar baa wuxuu xanibay nafsahu naftiisa calaa rasuulilaahi rasuulka alla dushiisa sala allahu caleyhi wasalam maxaa laga wadaa wuu xanibay wuu nagaaday wey bixitaankii uu rabay maka inuu ka baxo madiina u baxo halkaasuu ku hakiyey muxuu u hakiyey liyasxabahu nebiga suula saaxiiba sala allahu caleyhi wasalam wa calafa wuxuu calfiyoo daajiyey raaxilatayni laba laba gaadiid ama laba halaad oo kaana taa ahaa cindahu agtiisu wuxuu siiyey waraqa samuri geedka quraca ah abqadiisa wa huwa waraqu alkhabtu waa tafsiir ayadana zuhri baa iska leh ibnu shihaab azuhri baa wuxuu fasirayaa waraqu samuri samurku marka waa geedka quraca quraca abqadiisa ayuu halaha la siin jiro oo lagu calfin jiray maaqa arbacata ashhurin afar bilood baa halahaas la calfinayay leanna halahan waxaa la rabaa safar iyo socdaal dheer in lagu galo hala marka dhaadan oo cayiloon oo wax cunay oo calfi ka dhargay inay noqdaan baa la rabaa laakiin adigoo markii horeba weyd eberkooda ah hadii la yidhahdo socdaal baa lagu gelayaa oo waa lagu hijroon oo waa lagu ordin laba dhex bay ku habsoomayaan oo ku baaba'ayaan labadii halaad ayuu marka si fiican u calfiyey qaala bnu shihaabin ibnu shihaab baa wuxuu yidhi qaala curwatu curwatu bnu zubayr baa wuxuu yidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fa baynamaa waqti naxnu anagu yowman maalin juluusun kuwa farfadhiya aan nahay fii beyti abibakrin abubakar gurigiisa de waa gurigooda guriga abubakar ay sheegayso dhaqan waxaa jira soomaalida iyo carabtu ay ku kala duwan yihiin waalidka magaciisa inaad ku sheegtid markaad abtirsanaysid maahan magacaa hebel hebel waryaa tahay ina hebel laakiin adoo aabbaha ka warramaya inaad tidhaahdid hebel oo magac ku sheegtid soomaalidu waxay u arkaan cuquuqulwaalidayn laakiin carabtu waxaysan ogolayn aabbaha in magaciisa loogu dhawaaqo hebelow la yidhaahdo ama wixii warbixin ah magaca caadigu u sheegayaayo wuxuu odhanaya cabdullahi ibni cumar cumar baa halkaan maray iyo cumar baa sidaa sameeyey aabbihii magaciisu toos u sheegaya laakiin hadday noqoto dhawaaq aabbow waxaan ahayn maysan samayn jirin dhawaaq lama ogola sidaa ogeed baa abu hurayra baa wuxuu arkay nin nin la socda waa kala weyn markaasuu ninkan muxuu kuu yahay suyir waa aabbahay ma aabbahabaa laa tunaadi bismihi walaa tajlis qablahu walaa tamshi amaamahu markaad u dhawaaqaysa magaciisa ha ugu yeerin bi aabba un ku dheh laakiin hebel waa ku odhan walaa tamshi amaamahu markaad socotaanna ha ka horrayne waalidka ka dambe waa midda saddexaadeh haddaad meel timaadaan ha ka hor fadhiisani isagoo ha kaa hor fadhiisto dad dhulka kaga sii hormartidba lama ogola sidaasuu ku yidhi marka waxay tidhi guriga abubakar annagoo ku sugan fi naxri dahiirati amin maalin weyn ah naxru dahiira loo yaqaanaa waa awalu zawaal marka qoraxdu bartanka ay ka zuusho oo duhurkii la gaaro oo ciridu kuluushahay markaasaa u yidhi addahiira marka waa maalin weyntaas naxriguna waa dhuunta rubada marka maalin weynta rubadeeda waa maxay waa bacda zawaal waa duhurkii mayd reer lagama jeeda miyay odhan jireen qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid yidhaahdaa liabii bakrin wuxuu ku yidhi qofbaa bakr wuxuu ku yidhi haadaa rasuulullaahi kani abuubakaroo waa rasuulkii alle mutaqannican xaaluu yahay mid madaxa dabooshay madaxa nabiga u daboolaan sal alla alih dabaraani riwaayadiisa caddaysay qofka abuubakar u sheegay oo yidhi kani waa rasuulkii allo madaxuu u duuban yahay waa asma caaisho walaasheed weeya ina abuubakar aabe nabi moxamed oo madaxuu u duuban yahay baa soo socda horeyna waxaan u naqaanay nebigu gelinka horena waa imaan jiray gelinka dambena guriga abubakar waa imaan jiray soo ma waa xaalad xaaladii ka bedelan oo duhurkii uu boqolaya nebigu hadda socda marka wax cusub baa soo kordhay ayib fii saacatin saacad weeyaan saacaddaasoo lam yakun uusan ahayn ya'tiinaa mid noo yimaada fiihaa dhexdeeda fa qaala abuubakrin abuubakar baa wuxuu yidhi fidaa'an furasho ayaa lahu asaga u sugnaatay fidaa'un furasho lahu asaga ayay u sugnaatay abi aabbahay aan ku furtay wa ummi hooyaday hooyada iyo aabbahay nebigaan dhaafsanaya sala allahu calayhi wasalam wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa jaa'a ma keenin bihi nebi muxamed fii haadihi tan asaacati ee saacadda ah ilaa amrun arrin adag unbaa keenay bi walle dhaqankiisi maaha dhaqankaanuye walle waxbaa jira qaalat waxay tiri fa jaa'a wuu yimid rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam fasta'dana idan ayuu weydiista ma soo galaa camal ah haddaad dad gurigii timaadid waa inaad idan dalabti inaad dalaq iska soo tirahdid ma ama baqbaqa iyo meelaha daaqadaha aad ka fiiriso tira ma soo galaa ah. maxaa soo gashaa horaabaad u gashae mar haddaabaad gurigii ishii ka ridayba oo aad gashay wax ku dhiman ma marka albaabkaa dhinac isaga istaajin waad gargaraacin aadaabta istidaanka waa inaad soo marto idan weydiisatay fa adina wuu u fasaxay lahu asaga fa adina abubakar wuu u lahu nebiga fadakhala nebigu waa soo galay sala allahu calayhi wasalam faqaala nebiyu nebigaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam liabii bakrin abuubakar abuubakarow akhrij bixiyo saar man cidda cindaka agtaada ku sugan wax allaala waxa guriga kugula jira saar bixi shir albaabadu u xihan yihiin buu rabaa inuu la galaa nebigu sal allahu alayhi wasalam oo asaga iyo abubakar u khaas ah oo aan faafin oon dadku waxa weyan ogaan fa qaala abubakrin baa wuxuu yidhi innamaa hum ayagu ahluka ahalkaagi weeye nebi maxamedow cid hadda warkaa faafinaysa oo warkaa geenaysa nebi maxamedow meesha ma taal meesha waxaa joogay sida muuse bnu cuqba uu sheegay cidda uu abubakar leeyahay innamaa hum ahluka oo guriga markaa joogtay waa caaisha iyo asmaa labadii gabdhood abubakar uu dhalay weeye marka gabdhahaasaa guriga jooga eh nebi maxamedow cid kale ma joogto riwaayo kalena waxay ahayd laa cayna calayka innamaa huma taaya wax jaajuus ah oo aad gurigaa nebi maxamedow kaga baqaysaa ma jiro labadaydii gabdhood baa jooga asmaa iyo caaisho ahayd marka haamoodin cid kaleeto hadda warkaa faafinaysa inay jirtee waxba nebi maxamedow ha saarina soo gal biabi anta aabbahay mid lagu furtaa tahay yaa rasuulalahi rasuulka allow jacaylka uu nebi maxamed u qabu ka turjumaya markaasuu wuxuu cabirayaa qofka bani aadamka hooyada iyo aabbihibu dadka ugu jecelyaho ku weyn hooyada iyo aabbahay xataa adaan kaa jecel oo ku dhaafsan lahaa wax kastoo maanta dhaca soo gal nebi maxamedow qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa innii aniga nebigaa hadlaya qad udina waxaa la ii fasaxay lii aniga filkhuruuji bixitaan magaalada aanan ka baxo horay maxaan u soo marray inuu yidhi waxaan rajaynaya soo garan maysaan waxaa la ii fasaxay inaan baxo fa qaala abuu bakrin abuu bakr baa wuxuu yidhi alsaxaabata biabi anta yaa rasuula allaahi alsaxaabata haddii la kordhigo waa mafcuul ficilkii nasbinayay baa meesha ka go'an marka wuxuu noqonayaa uriiddu waxaan doonayaa alsaxaabata ayilmusaaxaba inaan kula saaxiibo oo ku raaco biabii aabbahay mid lagu furtaa tahay anta adiga yaa rasuulallahi rasuulkii allow ilaahay rasuulkiisiyo inaan ku raacaan rabay ayaan la reebi qaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nacam haa waad ila saaxiibaysaa waa ogolaha qaala abuu bakrin baa wuxuu yidhi fakhud qaado biabiya aabbahay mid lagu furtaa tahay anta adiga yaa rasuulallahi rasuulka allow ixdaa raaxilataya labadaydaan halaad midood haatayni ee kuwaan raaxilada asalka gaadiidka la rarto dhan baa loo yaqaan hadduu faras yahay dameer baqal waxa weeyaan geel laakiin hadda waxaa loola jeedaa waa laba halaad qaala rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bihamani lacag baan kaaga qaadanaya waa kaa iibsanayaabi ma rabo wax aad igu hadiy hadiyad ii siisay ma doonayay culimmadu waxay is isweydiiyaan abubakar maadaamuu nebi moxamed aad u garab istaagi jiray dhaqaalo badanna uu ku bixin jiray dacwada iyo diinta ilaahay maalinkii hijra timid inuu ka diido hal uu soo iibiyo u keenay ou yidhahda maya lacag baan siisanaya ee ma doonayo inaad hadiyad iyo wax kale igu siisid maxay ku dhacda su-aashaa waxaa keenay xaafid ibnu xajar waana ka jawaabay culammada qaybo ka midu ka soo guriyo wuxuu leeyahay wuxuu nebi moxamed doonayaa sala allahu calayhi wasalama hijradiisu inay noqoto iyo cibaadadaas weyn uu ku hijroonayo lacagtiisa iyo jeebkiisa inuu isticmaalay wax bani aadam uu abaal ugu yeeshuu diidan yahy nebigu sal lla alay waslam sidaasuu doonaya hijradaada iyo tegitaankaaga noocaasu inuu noqdo min maali nafsika naftaada waxaad ka soo qaaday adugu ayib qaalat caaishatu waxay tidhi fajahaznaa waan diyaarinay humaa nebi muxamed iyo abubakrin axaha aljihaazi diyaargarow kii ugu degdeg badnaa axah waa degdeg si degdeg aan u diyaarinay nebiga iyo abubakar safarkoodii wa sanacnaa waxaan u samaynay lahumaa labadooda sufratan sahay fii jiraabin oo sibraar ku jirta sufra waa zaad iyo sahay sahay baan inta u diyaarinay baan waxaan ugu ridnay sibraar faqatacat way goysay asmau asmadii bintu abi bakrin ina abi bakar ahayd qicatan gabal bay waxay ka goysay min nitaaqihaa duluceeda dulucsu lama yaqaan dulucyadii marada ugu xirna maradii ay qaybtay baa waxa lagu adkeeyaa calal ama maro kaleeto yar maradii ayada ahayd marka qayb goys jiraabkii iyo aashuunkii dee waxaa ku jira sahay ku jirta in afka laga raba la rabaa marka wax lagu daboolo wixii bay weyda marka waa suurtoobi weyda maradii ay qaybtay duluceediiba inta qayb goysay ayay ku dabooshay markaas fa rabatat way ku xirtay bihi dulucii iyo niaaqii calaa fami ljiraabi sibraarka afkiisa alfamu waa afka sibraarka afkiisii ayay marka maradii ku adkaysay fa bidaalika kaa sababkii sahaydii nebi moxamed iyo abubakar ay siisay darteed inay afka duluceedu ugu goyso ugu xirtay darteed ayaa summiyat waxaa loogu magacaabay daata niaaqayn laba dulculay magac ka fiican miyaa jir wax walba magaca way ka jeclayn wax walba sababtoo ah meesha uu ku baxay iyo waqtiga uu ku baxay iyo qofka uu ku baxay baa waxay tahay wadci aad u qaali ah daatu niaaqayn gabar maanta joogta daatu niaaqayn haddaa ku tirada waa kala dhimanaysaan laakiin macno gooni ugu fadhiya asmaa binta abibakar qaalat waxay tidhi uma laaxiqa wuu haleelay rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi waaalihi wasalama iyo wa abuubakrin bakar biqaarin hog ama god oo fii jabali thawrin buurta thawr loo yaqaano buurtaas ayada a god ku yaalay godkaas ayay nebiga iyo abuubakar aadeen sala allahu calayhi wasalama fa ka manaa miimka waa la kordhigayaa ka ma naa waa la kordhigayaa waxaa kaloo bannaan in la hoos dhigo oo kaminaa la yidhaahdo labadooduba kii la yidhaahda macnaheedu waxa weeye fa kamanaa way ku dhuunteen fiihi hoggaa dhexdiisa alaaa layaalin saddex hameen bay meeshaa ku jireen oo ku dhuumanayeen yabiitu waxaa baryayey cindahumaa labadaa agtooda nebi moxamed iyo abuubakar waxaa ag seexanayey cabdullaahi bnu abi bakrin cabdulaahigiina abubakar ahaa cabdullahi waa ina abuubakar markaasna muslim buu ahaa waxaa jira cabdiraxmaan oo walaalkiis ah oo in abubakar ah laakiin markaa gaal ah oo asaga iyo nebiga la istusi karin sal alla alay ka kabacdina waa soo islaama ayib marka muxuu samaynayaa cabdulaahi bnu abi bakar yabiitu wuu hoyanayaa wuu baryayaa cindahumaa nebiga iyo bakar agtooda waxaa baryayey cabdulaahi bnu abi bakrin wa huwa cabdulaahina hulaamun waa wiil yar shaabun ee weliba dhallinyaraaho da ah nin garmadow oo labaatan jir iyo kasii weyna maaha waa wiil yar weeye wiil yar oo dhallinyaraa weeye haqifun oo xariif ah xariif haqif waa xaadiqi ninka ah oo farsamay waxa weeyaan xariifka ah nin rageed ah laqinun oo dhugle weliba laqinka waxay ku fasiraan culummadu sariiculfahmi wax walba nin deg deg u fahmahaya gaaladii hadduu arko durba waxbuu fahmahayaa nebiga iyo abubakar hadduu wax arko waxay raadinayaan iyo baahidooda isla markaba wuu fahmahayaa waa dhallinyaro maskaxdiisuna waa cusub tahay sideedana waa nin dakiyo caqli badan oo dhug badan oo maskaxdiisu aad u shaqaynaysa wey muxuu samayn hameenka ayaguu la baryayaa soomaa fayadaliju wuu ka kallahayaa min cindihimaa agtooduu ka guuraynaya himhumow wakhti hore ayuu guuraynayaa bisaxarin wakhtiga suxuur ah fa yusbixu wuu waa bariisan maca qurayshin quraysh la jirankeeda bimakata mako kabaa'itin sidii nin xalaba meesha hoyday siyaasadda noocaas wiilka yarkaa hodheelaya ka war waa wiil yar oo aan labaatankii gaarin nebigii abubakar bacaw dhan la joogin hoggaasu kula jirayaa waa la kala war qaadanayaa waa la wada sheekaysanayaa xaaladdu ay ku sugan yihiin buu ogyahay amin hameennimo ah oo wakhti suxuur ah oo taqriiban adinka hore wakhtigeed oo kalea inta guureeyo oo magaaladii maka tago buu seexanhaya maka ree maka gaaladii markay arkaan marka waa nin caawa meesha baryo iska ciyaal ah oo aan wax weyn la socon bay u haystaan falaa yasmacu ma maqlo amran arin yugtaa daani lagu dhagrayo bihi arrinkaas nebi moxamed iyo abubakar lagu dhagrayo iyo shirqool ay gaaladu maleegayaan ilaa wacaahu wuu xifdinaya cid ka warqabtana ma leh ciyaal meelaha isaga ciyaaraya loo haystaa waa nin dhan oo marka sirdoon ah dowladdii nebi maxamed sirdoonkeedii weeye gaaladu iska dhex fadhiyaa meeluhu ku ciyaarahaya dan weyn lagama leh markaasaa la fadhiisan shir baa la gelin waxbaa la qorshayn bakar sidaa ha loo galo nebigaa sidaa ha loo galo halkaa ha laga soo raadiyo waxoo dhan hal xaraf oo ka mid a ah, buug iyo qalinama watee garo ka fakan maayo maskaxduu ku qaadanayaa marka ayib xataa yaatiya ilaa uu ula yimaado humaa labadooda bikhabari daalika arrinkaas warbixintiisu hadhuu ku taabanaya hameenkiiba uu imaanaya markaasuu leeyahay saasaa laidiin shirqoolayaa saasaa laidinla maagan yahay sidaasaa maanta lagu tashaday warkaa la socda goorbuu u imaan xiina waqtiga yakhtalidu isku dhex darmanaya addilaamu mugdigu markii hameenku uu mugdiyoobo ayuu imaanayaa nebiga iyo abubakar godka ugu imaanaya markaasuu warbixintii siinaya maalinkiina qolyahaasuu la joogaa oo warkooda dhegaysanaya wa yarcaa waxaa raacayay calayhimaa dushooda caamir ibnu fuhayrata caamirkii ina fuhayra aha ninkaa caamir ah muuse bnu cuqbata wuxuu sheegay ibnu shihaabna uu ka soo guuriye abuubakar baa wuxuu ka iibsaday ninkaanoo gaal oo addoon ah waa ninkaan caamir ah ayuu soo iibsaday gaal buuna ah ninkaano addoon gaal u uu soo iibsaday wuxuuna ka iibsaday nin loo yaqaano atufayl ibnu sakhbara ah. ninkaasuu ka soo iibsaday markuu soo iibsaday baa ninkii caamir ahaa islaamay markuu islaamay buu dar allaan kuu xoreeyey marka waa nin xor ah addoonna ahaan jiray bakar baana gacal gacalladiisii wuxuu leeyahay iyo welihiisa asaguna waa muslim wuxuu wax ka diyaarinayaa hijrada nebi moxamed iyo abubakar sal alih wasalam wa yarcaa wuxuu raacayey calayhimaa nebi moxamed iyo abubakar dushooda caamir ibnu fuhayra mowlaa abibakrin abibakar mowlihiisii ahaa kuu xoreeyey ahaa minxatan xoolo dhalay oo min qanamin ari ah Ah, minxa waa xoolaha maalka oo dadka la maaliyo marka xoolo irmaan oo abubakar uu lahaayo ari ah arigaas asaga ah ayuu inta soo foofiyoo soo kaxeeyo baa raadkii iyo meeshii abubakar uu maray iyo meeshii nebigu uu maray wuxuu dhan arigaasaa ku raadgadayo maraya marka intaa keliya ma aha arigu waa irmaan yaha markuu meesha marayo nebiga iyo abubakar caanaa looga lisayaa sal alla alih wasalam galabkii marka la sii caraabinayana sidoo kale waan arki doonaaye ayib fa yuriixu wuu soo caraabinayaa calayhimaa dushooduu ku soo caraabinaya ariguu soo marin xiina tadhabu marka ay tegayso saacatun gabal oo ama saacad oo min alcishaa'i hameenka ka mid ah marka qoraxdu inta dhacdo hameenku uu madoobaado markaa ayaga ah ayuu arigii soo dheelmayaa soo kaxaynaya fa yabiitaani waxay baryayaan hameenkaas nebiga iyo abuubakrin fii rislin caano lis ah ayagoo cabbay fii rislin alrislu wa allabanu ariy wa caana lis ah meelaha nairu arkaysa caana caano lis oo caano laga yaaba shalay inta la dhisoo fridge lagu waxeeyey rafaadsan marka caano lis oo galabta arigoodii meesha uu maray bay nebi maxamed iyo abubakar hameenkaa cabbayaan arrislu marka waa saas rusul ma aha rislu radu waa dhiganta fa way baryayaan fii rislin caano cusub oo lis ah wa huwa asaguna labanu min minxatihimaa arigooda ama neefafkoodii irmaanaa caanahoodii weeye iyo wa iyo caano la angejiyo caanihii arigaas ah radiifku waa caano kale oo caanihii ariga ah, waa la adkaynaya waa la fariisinayaa ilaa jileecu uu ka bo'o cunto ahaan baa loo isticmaalaya marka kuwii horena maxaa loo isticmaalayay waa la isaga dejinayaa cabitaan ahaan marka cunto iyo cabitaan labadaba waa u yahay radiifku marka waa kaa wa radiifuhumaa xataa yanciqa ilaa uu qayliyo bihaa ariga caamir ibnu fuhayrata caamirka ina fuhayraha biqalasin ka lahaad horoo mugdiya markay tahay oo dadku salaadda marka la soo aadoo kaleeto ah markaasuu ariga u qaylinaya dee arigu hees loogu qayliyuu leeyahay geeluna qaab loogu heeso loogu qayliyuu leeyahay ariguna kiisa waa yaqaanaa geeluna kiisa waa yaqaanaa mugdigaa marka markay tahay buu arigii u qaylinaya marka waxaa loo arkaa nin arigii jarmaadinaya oo kallahinaya uu soo kaxaynaya meeshii nebigii abubakar buu soo marinaya galabkiina gabalku markuu dhaco hameenku mudabadu soo yafcalu wuu samaynaya daalika arrinkaas fii kulli leylatin hameen walba oo min tilka layaali hameennadaas ka mid a ah aalaata ee saddexda marka waa berigii himimow horana arigu meeshu marayaa hameenkiina gabalku markuu dhucu meesha soo maraya labaduna faa'iday leeyihinoo caana laga helaya wasta'jara rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu kiraystay sala allahu calayhi wasalam iyo wa abubakrin abubakar rajulan nin oo min bani diili reer diil ah diil deelka waa loos dhigayaa min bani diil waa nin reer bani diil ah wa huwa asaguna min bani cabdi bni cadiyin weeyaan reer bani cabdi oo reer cabdi ka sii a wey haadiyan dalyaqaan ayuuna u soo kiraysay waa la baxayaa nebi moxamed iyo abuubakar waxay rabaan marka nin dalyaqaan ah oo dalka aad u kala yaqaana luuqluuqa meelaha lagu dhuunto meelaha lagu raadgato meelaha laga dusmo laga duso meelahaaso dhan nin garanaya ayuu nebigu soo kiraystay sala allah alay waslam qariib ah ninkan waa gaal ninkaa nebi moxamed iyo abubakar wado oo waxa weyaan daliilka u aho waa nin gaal ah oo aan muslin ahayn haadiyan mid hanuuninaya isagoo ah hanuunku marka maaha inuu diin ugu yeerayo waa gaal eh dalkii iyo meeshay rabeen buu ku hanuuninaya iyo meesha ku munaasabka ah khiriitan ee weliba xariif ah maahirku aad u yaqaana dalka khiriidkiibaa waxaa fasiray ibnu shihaab zuhri laba maro hore waa soo maro wax soo fasiray wاlkhiriitu almaahiru waa qofka aadka u yaqaana bilhidaayati dadka sida loo kaxeeyo ha surunka meesha la mariyo meelaha laalaabka ah oo aan lumaynin oo dalyaqaanka waddooyinka haboon in la qaado iyo meelaha lagu dhuuman karo meelahaas aad u garanaya ruuxaasaa loo yaqaanaa qad kamasa wuxuu geliyey oo tiimbiyey xilfan gaashaanbuursi fi aali caas fii aali caas ibni waail asahmi qolyaha ree caas ibni waail asahmi ah qoyskaas ayuu ninkaana wuxuu la ahaa gaashaanbuursi heshiis bay ahaayeen ayagaasay buursan jireen qamsigana waxaa loo wadaa markay rabaan ballan inay galaan bay kufaar qurays waxay samaynayaan waxaa leeya waxaan kuu ballan ba anna waa igu ballan waxaa la soo qaadayaa xeero dhiig ku jira ama saxan inaadan waxaa iga baxaynin oo aan isgarabsanayno oo shar iyo khayr baynu isgarab taagannahay midigtaada dhiiggan gacanta gel anna gacantaan gelinaya gacantaa la gelinaya marka qamsiga marka taasaa maanta loola jeeda ama waxay samaynayaan shay kaloo wasakha leh doono dhiig bayuu samahaane baa leeyahay gacanta geli midigtaa la gasanayaa marka qolyahaasu marka wuxuu la ahaa xaliif waxayna arrinkaasu tusinaysaa aad in hawshaan loo adkeeyo lagu dhaarto aan laga bixi karin wa huwa asaguna calaa diini kufaari qurayshin diintii kufaaru quraysheed ayuu haystay ninkaasu gaal buu ahaa fa aaminaahu nebiga iyo abuubakar ninkaa waa aaminay ilaahay amarkiisa ninkii gaalka ahaa kan nebiga iyo abuubakar raba inuu kaxeeyana waa gaal kuwa raacdaysanayana waa gaalo bal waxay yidhaahdeen abuubakar ninkii keena nolol iyo geeriba boqol halaad buu leeyihi nebi moxamed ninkii keena nolol iyo geeriba boqol halaad buu leeyihi markaasaa meel walba lagu yaaca meel walba ilaa hoggi ay ku jiraan ilidkooda inta midu yimid ku kaajiyey uu raadinaya markaasaa nebigu abubakar inta abubakar nebiga ula hadl wuxuu nebi allow mid ayaga ka mid oo ah hadduu hoosha u odhan lahaa waa inaan arki lahaa markaasuu abubakarow maxaad u malanaysaa saddex laba ruuxoo ilaahay uu saddexaynayo allah ku ilaalinaya ha cabsani marna inaan arki maayaan ilahay baa ka indhasaabay ayib fa dafaca waxay u dhiibeen ilayhi ninkii raaxilatayhimaa labadoodii halaad labadan halaad qabaalih wa waacadaahu waxay kula ballameen qaara thawrin hoggii thawr buurta thawr hoggii ku olija qaarku waa hog thawrkuna waa buurtii buurtaas godkii ku yaalay ayay kula ballameen bacda alaai layaalin saddex hameen ka bacdi markay saddexdaa hameen dhammaato meeshaas ayadaa noogu imow muxuu la imaanayaa biraaxilatayhimaa labadoodii halaad subxa alaain subixii saddexaad soo saas idinma qorra subaxii saddexaad ayuu la yimid wandalaqa wuu tegey macahumaa nebiga iyo abubakar la jirankooda waxaa tegey caamir ibnu fuhayrata caamirkii ina fuhayraaha caamir muxuu qaban jire arigu raaci jiray soomaha caanahana waa lusi jire markay nebiga iyo abubakar hijroodeen wuu raaca oo laba halaad baa la haystaaye xaggeeboo asagu fuula hasha abubakar bay ku moogeysanayaano marra abubakar baa fuulaya marna intuu ka dego wuxuu leeyaha caamirow fuul sidaasaa lagu nasanaya lagu socdaa marka iyo wadaliilu ninkii daliilka ahaa daliil waa wixii wax ku tusiya ninkii wax tusinayay soo garan maysaanoo daliilka ahaayoo la kiraystay ninkii asaga ahaa iyo nabi moxamed iyo abubakar iyo caamir ibnu fuhayra oo saddex ka midana waxa wadaa ay diin tahay midka soo harayna waxa wadaa waa maxay lacag waa kiraysan yahy beesaa loo ballanqaaday ayadaasuu marka rabaa inuu xalaalnimo ku qaato fa akhada wuxuu la maray bihim ayagii intuu la dhaqaajiyey dariiqa sawaaxili sawaaxil armadkiia u qaadataan dariiqa sawaaxili wuxuu la maray wadada xeebta waa xeeb sawaaxilku waa xeeb xeebta wadadeedii ayuu la maray xadiidkan lamber an meesha waxaa ku dhamaaday bukhaari baa wariyey bukhaari baa soo saaro fii saxiibu kusoo saara asagoo weliba intaan ka dheer buu ku qoran yahay bukhaariye oo waxa weeyaan ay ku qoran tahay in xoolo la duldhigay nebiga iyo abubakar in la raacdaysto la cayrsaday in nebi moxamed sal alla alih wasalam dadkii cayrsanahaya fardahoodii ay dhulka tiimbadeen waxoo dhani ay ku qoran tahay laakiin wakhtigoo gaaban iyo risaalado iska mukhtasara ayaan intaa ku gaabsannay qaybtan xadiidkani muxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa intaynaan gaarin waxaan ka faa'iidaysanayno cashar ahaan inoo tusinayo abuubakar iyo nebiga markay galeen godka waxaa ku qoran nebiga iyo abubakar uma laxiqa rasuulullahi sal ly slm wa abubakrin fii jabali thawrin fakamina fiihi alaaa layaalin saddex min meesha inay ku dhuunteen alimaamu alxaakim baa wuxuu leeyahay akhbaarta iyo axaadiistu waxay ku tawaaturto isku raacday nebi moxamed maalinkii uu maka ka baxay sala allahu calayh wasalam maalin isniinay ahayd maalin isniin ayuu maka ka baxay laakiin muusa wuxuu le moxamed ibnu muusa wuxuu leeyahaa nebigu maka wuxuu ka baxay maalin khamiis ah maalin khamiisuu nebigu maka ka baxay iyo maya isniin buu ka baxay see loo jamcin waxaa loo jamcinaya abuxaafid ibnu xajar leeyaha nebigu maalinka uu maka ka baxaayo oo uu maka ka dhaqaajiyey oo uu qaarulxira uso qaarulthawr u socdo godkaas inuu ku dhunto asaga iyo abubakar ay rabaan maalin khamiisa ayuu ahaabu maalinka godka ay ka ambabaxahayaanna maalin isniin ayuu ahaa markii isdiidi maayaan ninkii yidhahda maka maalin isniinu ka baxay maalin khamiisa ma isdiidayaan oo khamiista wuxuu ka baxay mako xaggee u socda godku gala isniintana xaggeebuu ka baxay godka xaggeebuu u socda madiino ma isdiidayaan xadiidku wuxuuna barayaa ilaahay diintiisa anaan haysano oo qiimaha iyo qaayaha badan qof walboo muslimoo inaad ku dadaashid tadxiyo inaad u samaysid diintaas ilahay naftaada inaad u hurtid daacad in aad u noqotid say diintaada ilahay ku hirgeli lahayd waxaad u fiirsataa kani waa nebi moxamed sala allahu aleyh wuxuu joogaa magaaladii uu ku dhashoo mako uu ku soo barbaaray afartan sano ku gaaray afartan sano markuu ku gaaray baa rasuul laga dhigay haddana waa markuu ambabaxayo makana saddex iyo toban sano joogo uu diinta dadka ugu yeerayay maaqa sano jir weeye marka konton iyo muxuu jiraa taqriiban konton iyo saddex jiraa nin yaroo dhallinyaraa ma ah konton iyo saddex sano uu jira dhibaato ayuuna soo marayo saddex iyo tobankaa iyo diinta uu dadka ugu yeerayay aad baa loo dhibay sala alla aleh wasalam uu jeclaa nebi maxamed waa ka baxay sal alla aleh wasalam waxaa ah maalinku ka baxayey markuu ka baxo banaankeeda marayuu dib u jallaaca markaasuu fiiriyey markaasuu hadlay nebi moxamed sala allahu aleh wasalam oo wuxuu yidhi wallaahi innaki la khayru ardillaahi wa axabu ardi illaahi ila allah ilahay baan ku dhaartay waxaa tahay ilaahay dhulkiisa meesha ugu khayrka badan ilaahay dhulkiisana ilaahay ugu jecel yahay taasaad horta makay taha kow waa midda labaadee walowlaa annii ukhrajtu minki maa kharajtu ilaahay baan ku dhaartay haddaan laga kaa saari lahayn inaan maalin kaa bixino meel la kugu doorsadeen lakin waa laga kaa saarayb waa baxay marka nebiga waa laga saaray cajiib waxa ah intuu ka tegay ayada intuusan madiine u bixin buu daa'if aada qoyskaa ree daa'if buu u wuxuu isleeyahaa armay qolyahan ree maka kuu dhaamaano ilaahay diintiisa ay qaataan markaasuu inta u tegay rasuul ilaahi baan ah ciyaalkiiyo wax magaratadii baa intaa lagu kiciyey baa nebiga la jirdilay dilay sala alla alayh wasalam ilaa dhiigga madaxa nebi maxamed ka baxaya uu qoobabkiisii cirbihiisa ka qushayka qubtay sal alla alih wasalam loo dhiba marka warbaashaan cadaabka ahoo rafaadka ah qonyar socod ma intay iska noqoto guri dhisatay ku tukatay muusan ohan mausan quusan ma joojin barqa cad buu magaaladii uu sidaa u jeclaa isaga baxay sal alai wasalam arrinkaa marka wuxuu ku tusinayaa si kastoo cadaadis laguu saara diintaada magacyo kala duwan lagugu bixiyo waxa weyaan toos lagugu ifiyo shay qaaliyo haddaad ku dhimatina aad casiis tahay haddaad ku noosheen casiis tahay weeyaane marra diintaada gorgortan ku geli waa qodob qodobka labaad oo xadiidku inoo faa'iideynaya waxaa weeye weligaa ha quusan si kastoo laguu dhibo ilaahay nasrigiisa iyo guushiisu waa dhowda caaqibada iyo ciribta dambana mu'miniintaa iska leh nebi muxamedkiisaa loo imtixaamay oo dhibaatada haysataa ay gaartay inuu god galo oo halis meeshaas u galo oo dhibaatada haysataa ay gaartay in la jir dilo oo uu magaaladiisii ka cararay nebigu sal alla alayh wasalam oo uu isaga tegayo markii ugu dambaysay magaaladii asagaa gacanta ku dhigay markaasaa soo qabqabtay dadkii dhibayay oo dhan qaybo ka mida markaas waa fasanti waa fasaxantihi faraha laga qaaday oo maxamed faruhu ka qaaday sal allahu alih wuuna ka tegay meeshaas ayada ah ayib dacwadiisa iyo diintiisana marra muusan hakin gorgortarra kumuusan gelin intay nebiga cadaadiskaa saarayaan waxay ku feerwadeen waxyaalo badan oo muqriyada wax kadiya xoolay u soo bandhigayaan xoolaan ku siinaynaa ka tanaasul maya toban gabdhood baan kuu gurinaynaa maya sanad ilaahay nala caabudo annaguna kula caabudno maya war waaba dhiban tahay sida isu dhaanoo wax nala qaybso maya weligii diintaasi ku taagna waana isaga tegay nebigu sal lay slam markii dambeeta ayagoo saa u dhibaya waxaa la mida ah suhayb aruumi markuu yidhi waa hijroonayaaba laxaniba markaasuu wuxuu ku yidhi wax allaala waxaan hanti leeya haddaan idinku wareejiyo ma iiga iibsanaysaan hantidayda inaad ifasaxdaan anuu keligeen iska dhaqaajiyo markaasaa li haa waa la mooro duugay wax allaala wuxuu hanti lahaa buu kala wareega marka yaa lagala wareegay isagoo keligii ah, dhaqaalana nin dhaqaala haystana u ahay hantilaah buu magaalada madiino galay nabiguna waa ku farxayo wuxuu ku yidhi sal alla alih wasalam abuu hijradaada iibka aad xoolaahagii ku iibsatay ribix iyo faa'idaad ka hesho aakhiru kuu jiraayo ku bishaarayso khalaas dad marka diintooda qaabka ugu dheggan bay ahaayeenoo qaabkaasa waana wax la rabaa inaan kaga dayano dadka muslimiinta ah, ay kaga daydaan nebi moxamed iyo saxaabadiisa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa haddaad rabtid arrin inaad meel melisid arrin weynna aad rabtid inaad ka natiijo keentid wuxuu kaaga baahan yahay qorshe waxaad u fiirisaa hijrada nebi moxamed sida loo diyaariyo u fiirso nebiga sala allahu calayh wasalam qayb buu ka diyaariyey abuubakarre qayb buu ka diyaariyey bal waxaad u fiirsataa qoyska ree abuubakar kaalinta ay ku lahaayeen nebi moxamed iyo hijradiisa sal alla alayh wasalam gabdhihii nebiga iyo abubakar waxaa loo samaynayaa cunto iyo sahay bay diyaarinayaan wiilkii yaraa oo da tahay oo cabdulaahay ahaana waa sirdoon ka qayb qaadanaya nebi moxamed iyo abuubakar say ku bixi lahaayeenoo hameenkiina ayaga la barya isla hameennimana xagga taga maalinkiina siyaasadooda iyo say waxu maleegayaan soo dhegaysta mawlihii abuubakar oo caamir ahaayoo abuubakar uu xoreeyey raadgadasho iyo wuxuu isku wadaa marna uu raadgadayo marna uu lisa u reebaya iyo kuwa fadhiya daliilkan dalyaqaanka iyo wadooyinka iyo qaabka u kala garanayo iyo kirada la kiraystay dhaqaalaha lagu bixiyey intaasuba waxay ku tusinayaan qorsho weyn hadaad maagan tahay inaad kan waxa weyaa natiijo keentidna aad rabtid waa inaad u dejiso horta qaabkii waxaanu ku hirgeli lahaayeen ha waa baxayaa meel baan aadayaa cilmi baan raadinayaa waxbaan dalbaya meel wax qorshaana ma haysid waxba kuu suurtogeli maayaan sidaana marka waxaa la rabaa in loola yimaado khibrad iyo caqligoo laga faa'iidaysto lagaga daydo qoyska ree abubakar hooyadii iyo aabbihii iyo gabdhihii iyo wiilashiiyo cabdullaahi aan ka hayno fadliga ay leeyihiin ciwaanku soo ma ahayn qisada koobaad abubakar iyo fadligiisa iyo ehelkiisa fadligooda inay nebi moxamed garab u noqdeen oo gacal u noqdeenoo naf iyo maalba ay la agtaagan yihiin waxay ku tusinaysaa fadligooda iyo ammaantooda waxaa cajiib ah ninka noocaasoo diinta ilaahay dhibkaa u soo maray oo saa ugu soo rafaaday oo loogu soo cadaabay shiicadu waxay ka aaminsan yihiin inuusan muslin ahayn kow way lacnadaan inay lacnadaan bayna ilaahay ugu dhowaadaanoo ilaahu sanamka quraysheed lacnad ku rid bilah inuu sanam la caabudo yahay aaminsan yihiin kuwa noocaasa iyo kuwa afkaartooda ku kadsoomay waxaa ka run badan caaisha iyo nebi maxamed iyo abuubakar xogta ayna siiyeene abuubakar iyo reerkiisa weligaa ogow ummadda nebi maxamedna dadka dadkaad ugu jeceshahay ha ka mid noqdeen u tara u taraxum kaalintaa ay ka qaateenna aan kaga dayano aan u diyaarinna ilmaheenna iyo carruurteenna sida abuubakarba ugu diyaariyay gabdho iyo wiilalba inaan carruurteenna u diyaarinno soo ku farx mayse markaad aragti wiilkaagii masaajidka sigiiska hadda dhismaa ka socda soomaa markaad aragti wiilkaagiioo wax ku darsanaya markaad aragti gabadhaadii wax ku darsanaysa markaad aragti wiilkaagii ama gabadhaadii oo quraan qur-aan dhigaysa markaad aragti wiilkaagii ama gabadhaadii oo ummadda masaalixda caamkaa wax ka mid a ka shaqaynaya qalbigaagaa degaya meeshuu abshirbacadla lahaa ilahay ha qalbiga aad ka nigidaha markay midabka qaataan ilmihii aad dhashay oo midabkaagila markaad aragto xoogaa gawsdambeedkaad ku qoslaysa waad farxaysaa alailah islaam fiican baan qabaad leeda marka markaad aragta ilmahaagii oo khayrka ka shaqaynaya ayadana waad farxaysaa marka waa loo diyaariyaa waa loo duceeyaa xalaal baa la quudiyaa salaatuleylka loogu duceeyaa sujuuddaa loogu duceeyaa ilaahay baa loo baryaa marka horeetana tarbiyo wanaagsan baa la mariyaa waxaad kaloo dareemaysaa dawrka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dumarka muslimiinta ah diintan islaamku ina soo gaartay cuntadii baa la diyaarinaya sahydii baa la diyaarinayaa dulcii baa la jarayaa ku xirnaa guntigooda iyo dhedooda ugu irna guntiga dhexdooda ugu xirnaabay jarayaan nabi maxamed bay wax ugu habaynayaan sal alla alayh wasalam cadaawadan ragga iyo dumarkaba laga dhex taagay oo aan la is arki karinba oo dumarkiina ay la baxeen maalintii haweenka ragguna ay leeyihiin dumar waa caruur cag weyn beel ay ka timid ma naqa laakiin bulsho iskaashata oo kuwa ilaahay uu ku magacaabay ah midkooda midka kale kaleu alla ka abuuray sidaasaa la rabay in la isla shaqeeyo waa hooyada waa ayeydaa ayada waa aabbaheed waa awowgeed waa wiilkay dhashay waa ninkeedii in sidaa la isula fahmo la isula shaqeeyaa la rabeeya wax cuncol iyo xeero xeera ah oo aan la istusi karini meel daran bay ka timi da'yarta iyo caruurta muslimiinta ah in loo diyaariyo mas-uuliyad inay qaadaan diinta ka shaqeeyaan cabdulaahi ibnu abi bakar waa wiil yar somaynan soo marin waa wiil yar caaisha waa gabar yar aad bay u yarta weli maqaanweli ma gaarin asmaa binta abibakar waxba kama weyna labadooda waa yar ana aad bay u yar tahay noocaas ahabaa waxaa la saaray oo la baray mas diintan ilaahay ka saaran bar ilmahaaga maxaad u qorshaysa diintan ilahay inaad ku bixisa minaad wax akhridaa minaad wax qortaa minaad masaajidda dhistaa minaad injineer iyo fuundi wax ku bixiya noqotidbaah minaad macallin noqotidbaah minaad dhakhtar ummadda anfaca noqotidbaah la sheekayso oo la showr u diyaariya mas diineed inay qaadaan halkaasuu galabta cashirkeenu ku wegya wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi ajmain